بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد culimo kolley waxaynu bilaabanaynaa silsiladii naxwaha ahayd innagoo ka bilaabayna kitaabkii ugu hooseeyey ee la odhan jiray ajruumiga la odhan jiray ajruumi silsiladan ajruumiga ah inta aynaan bilaabin waxaan jeclaysan lahayn waxaa la yidhaahdaa qofka wax dhigaya waa inuu isku arko dhakhtar qofka ardayga ah ee wax loo dhigayana waa in loo arko qof xanuunsanaya oo kale inuu yahay casharka la siinayaana waa dawada iyo kiniinka dhakhtarku qoro oo kale sidaa darteed casharka iskama dhigi karo uun waa inaan ogaado ardayga aan wax u dhigayo mustawihiisa ardayga aan wax u dhigayo markaan ogaado mustawihiisa halka aan wax ka bilaabi karayo markaasaan ogaan karaa qaabka aan wax u dhigayo iyo nooca wax dhigidaydu ay noqonayso iyo nooca sharaxa casharkeennu uu noqon doono waxaynu dareemi doonnaa culimo ardayda haddaan ardaydii hore ku xisaabtanno mustawahooga si fiican baan u garanayaa oon u hayaayoon imtixaanaadka iyo as'iladaba aan u garanayaa ardayda inagu cusub ama naxwuhu uu ku cusub yahay een horay wax naxwaha u soo dhiganin waxaan odhan lahaa gacanta yaro taaga ardayda aan wax naxwa a soo dhiganin ee naxwuhu uu ku cusub yahay waxaan odhan lahaa gacanta taaga si fiican waayo eeg xanuunkeenna haddaan qarsanno cidi xalkiisa heli mayso waa inaan ogaano ragga cusub tiro ahaan hadduu rabbi ogolaado ardaydaa cusub marka aynu maanta casharka dhammaysanno ayaynu angalka masaajidka geeska iskugu tegi doonaa hadduu rabbi ogolaado xaggaasaynu iskugu iman doonaa kadibna waxaan ogaan doonaa mustaweennu inuu ajrumiga ka hooseeyo inkastoo meel ka hooseysaaba ayna jirin iyo in maxaanku idhaahdaa ajrumiga laftiisa aynu qaadan karayno ayaynu ogaanaynaa aynu iska bilaabanno kitaabkeenna waxaa la yidhaahdaa ajrumi baa la yidhaha magiciisa ajrumi waxa qoray nin afrikaana ayaa qoray ajrumiga waxa qoray nin afrikaana oo welibana berberiya inkastoo berberadaa ragga qaarkood ay berberadeennan moodeen ay yidhaahdeen malaha kitaabka ajruumiga aba nin ree berbera ah inoo qoray oo dee waxaba weeye kitaabkiiba soomaali buu noqday ninkii qoray may barbarka waxaa loo yaqaanaa qabaa'il meelo badan dega hadda waxay ku sii hadhan yihiin libiya iyo meelaha ay e, libiya iyo masar iyo meelaha ay hadda wax ka sii degaan qabaa'ilka barbarka la yidhaahdo ee berberiyiinta ah ayuu ninka kitaabkeennan qoray ka soo jeeday nin renin reer berbera buu ahaa ama berberiya buu ahaa inu odhanayno berberi buu ahaa magiciisa haddaynu eegno iyo xilligii uu dhashay ama xilligii uu dhintay dii aynu eegno sheekha kitaabkeennan qoray waxay culimmadu tilmaamaan marka ay ka warbixinayeen in la odhan jiray muxammed ibnu muxammed ibnu daawuud magac ahaan muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud isaga magiciisa maxamed baa la odhan jiray aabbihii magiciisana maxamed baa la odhan jiray moxamed ibnu moxamed ragga qaarkoodna waxay idhaahdeen awowgii baa xataa maxamed la odhan jiray waxaynu ognahay nebigeenna sala allahu alayhi wasalam sidii moxamed loogu bixiyey ummaddeennu inay magacaa jeceshahay baynu ognahay moxamed magacaasi meel weyn buu inagaga yaallaa muxamed waa magicii nebigeenna sal allahu alayhi wasalam culimmada qaarna waxay yidhaahdeen muxamed ilaahay baaba inagu abuuray magacan magacan laftiisaa laynagu abuuray bal hadda istaag hal arday baan doonayaa nacam sheekh maxamed baa idhow sheekh maxamed istaag bal hadda eega sheekh maxamed waynu akhriyaynaaye wuxuu noqdo ardayda qaabil sheekh maxamedow garabkaaga midig yaro taag gacanta in yar saadheh ha xaggan u jeedso gacanta midig sidaa yara dheh labada lugoodna yar kale fogee hadduu surwaal xidhan yahay buu kasii qurux badnaan lahaa waar ma arkaysiin miimkani madaxani inuu miimkii yahay madaxani waa miimkii gacanta yaro taagani waa xa'dii dhexdan malaasani waa miimkii dambe daalkiyo rugcaha ma arkaysiin labadan lugood waa daalkiyo rugca weeyano qaabkii rugcada u qoran weeye kolkaa haddii aynu eegno qaabkan ilaahay inoo abuuray haddii aynu eegno ragga qaar baa qabaa inuu magicii nebiga sala allahu calayhi wasalam moxamed inaynu ku samaysannahay oo qofku uu yahay magacaad akhrin karaysidba inuu yahay ayay eegeen sheekhan wuxuu caan ku ahaa ajruumi buu caan ku ahaa luqadda uu ku hadlo ee koobaad ma ahayn af carabiya barbar bay ahayd barbar ayay ahaan jirtay luqadda koobaaduu ku hadlaa sheekhu wuxuu dhashay iyoyoabaaankii markay taariikhda hijrigu maraysay iyoabayotodobaatankii ayuu sheekha kitaabka qoray dhashay geeridiisu waxay ku beegnayd ayaa la yidhaahdaa markay taariikhdu ahayd toddoba boqol iyo saddex iyo labaatankii maalin ithniin ah cadceeddu markay duhurka sidaa u yar dhaaftay ee xagga casarka ay uga badatay bisha safar toban dharaarood ay ka dhiman yihiin ama safar labaatanka ay tahay inta ayuu sheekhu geeriyooday allaha u naxariistee kutubta uu sheekhu qoray marka aan doonayno waxaa laga yaqaanaa laba kitaab midi waa kitaabkan hadda aynu baranayno ee ajruumiga la yidhaah midna waa kitaab sabca alqiraa'aadka kitaabkan xirsulamaaniga la yidhaah ama shaatibiyada uu ku sharxay oo sharxu shaatibi loo yaqaan labadaa kitaab ayuu sheekhu wax ka qoray oo la og yahay qoraaladiisii iyo kutubtiisii waxaa la ogaaday culimmadii luqadda halkan soo gaadhsiisay luqadda carabiga ah inay carabtu ku yaraayeen baa la ogaaday luqadda carabiga ah raggii kutubta waaweyn ka qoray raggii qawaacidkeega sugay raggii luqaddu siday ahayd u qoray sidooda horta carabtu way ku yaraayeen siba weyhi baa ugu horreeye siba weyhi dee ma ahayn nin carabiya ma ahayn waxaa la isweydiiyey maxaa kalifay ama keenay inay ragga luqada u dhashay ay iyagu sidaa ha noqon waayaan baahidan badan ee la dareemaye luqadda loo qabo ka luqadda u dhashay ma dareemayo ka laakiin luqadda aan u dhalanin ee doonaya inuu diinta islaamka wax ka barto kaa ayaa baahida badan dareemaya ama baahida badan doonaya baahidii badnayd waxay ku kalifaysaa inuu wakhtigiisao dhan luqadda geliyo kadibna wuxuu noqonayaa qofka ka dhex muuqda ee aqoon ahaan iyo taya ahaan iyo qaacide ahaanba waxa uu sharxayaa ay yihiin wax sax ah ayuu noqonayaa markaasuu noqonayaa ninka lagu kalsoonaan karo ee la qaadanayo sharxiisa iyo hadalkiisaba bismi illaahi raxmaan raxiim culimo bisinka ayaa ugu horeeya wax wax lagu bilowdo bismi illaahi araxmaan araxiim culimmadu inta badan way ku bilaabataa waxaa bisinka loogu bilowdaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kitaabka kariimka ah ku bilaabay bisinka waa ta'siyan bikitaab illahi tacaala ilaahay baa qur'aanka inoogu bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim ama suuradaha qur'aankaa ah inoogu bilaabay waxaa la og yahay kitaabka eh, bisinka waxaa la og yahay oo lagu yaqaanaa cajaa'ib badan oo dadka bisinka isticmaalaa ay leeyihiin dadka bisinka ka tagaana ayna lahayn waxaynu dareemi karaynaa bisinka bal hadda eega gabadh yar oo waxa jirtay yuhuudi ay dhashay qoys yuhuudiya ayay ka soo jeeday gabadhaasi waxay la ciyaari jirtay ciyaal muslimiina ayay la ciyaari jirtay ciyaalkaasi waxay qaadaanba bismilla bay odhan jireen ama bismi illaahi araxmaan araxiim gabadhii mar kastay bismilla tidhaa ama bismi illaahi araxmaan ay tidhaa hadda hooyadeed iyo aabbaheedba gabadhan waa yuhuud oo yuhuud bay ka soo jeedaa waxa dhacay inay waalidkii dhalay gabadhan yar ay ku xanaaqaan waa la garaacaa waa la edbiyaa waxaan iska daa muslimiinta niman la yidhaah baa leh iska ilow gabadhii yarayd waa laga keri waayey bisinkii hooyadii gabadha dhashay ayaa istidhi inantii yarayd sumee waxay gaadhsiisay cadaawadda ay inanteedii u qaaday inanteedani bisinka waxay ka baratay ciyaalka ay la ciyaarta muslimiinta waxay istidhi hooyadii inanta dhashay ilmahaagan yar wuu kaa islaamaye oo kuwa xunxun buu kaa raacaya bay istidhi sumee cuntadii ayay sun ugu dartay cuntadii markay sun ugu dartay ayay tii yarayd soo qaadatay cuntadiioo dee iskama cuninuuna bismillah bay tidhi sidii ay awel horeba u odhan jirtay oo cuntadii bay cuntay meel alla meelay suntii martay baladma gadho inantii yarayd waxba suntii kuma noqon hooyadii dhashay ayaa tidhi wixii aad cuntada ugu dartay sunba ma ahaynoo hambadii inanta ayay soo jiidatay markaasay hooyadii hambadii inanta cuntay oo bartii kalama dhaqaaqin halkii bay ku dhimatay oo naftu ay kaga baxday waa cajaa'ibta loo soo joogay ee culimmada xadiidku ay ka qoraan welibana bisinka bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa laba macno ayay culimmadu yidhaahdeen bisinka waa lagu macnayn karaa bismi illaah ilaahay magiciisa iyo bismi illaah magaca allaah ah idaafada ayaa marna laamiye laga dhigay marna bayaaniye laga dhigay wayna inoo iman doontaa naxwaha markaan gaadhna casharka idaafada idaafadu qaybaha ay yeelanayso inaan nidhaa bismi illaah ilaahay magiciisa iyo inaynu nidhaahno bismi illaah magaca allaah ah allihii arraxmaani naxariisanayay naxariista waaweyn raxmaan wasanka uu ku yimid faclaan baa la yidhaahdaa faclaanna waxa weeye shayga aadka u weyn ee caqligaagu uuna suuraysan karaynin weyni wuxuu ka qabo alraxmaan waa faclaan laakiin waxaa jira wasankan faclaan waxaa culimmadu waxay tilmaameen faclaanku inay intaasi u dheertay hore u baaba'aa hadda khadbaan haddaynu idhaha khadbaan waa ka xoogga u cadhaysan khadbaan xoog buu u cadhaysan yahay laakiin cadhadaasi goormay ka baabi'i isla markaaba cadhadu way baabi'intu dee ilaawayo uun khadbaan waa faclaan waxaa kalaynu ognahay oo faclaanka la ogyahay cadshaan oo kale in lagu keeno cadshaan cadshaan waa oomane waa mid aad u ooman weeyi oonkaas intee in leeg buu jirayaa waa intuu biyo ka helayo uun haddaba raxmaan waa ka naxariistiisu ay aadka u weyn tahay acdamu almakhluuqaat ayuu ilaahay magaca raxmaana agtiisa ku sheegay markaasuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa alraxmaan waa naxariistiisu kay weyn tahay weyn tahay weyn tahay allah lama odhan cala alcarshi istawaa laakiin alraxmaanu cala alcarshi istawaa waxaa jira raxmaan waa faclaan waa raxmadda caqligeennu una suuraysan karaynin inta ay la eg tahay waxaa la yidhaahdaa laakiin faclaanku maadaamuu horey u baaba'ayey inta badan ilaahay waxaynu ognahay culimmadu markay tilmaamayaan yaa raxmaan adunya eeg hadda yaa adduunyadan ilaahay waa raxmaan gaal iyo islaamba raxmaan buu u yahay ka gaalka iyo caafimaadka uu ku socdo iyo hantida uu cunayo iyo caqliga uu wax ku maamulayo iyo dowladda uu ku hoos nool yahay intuba waa raxmad xagga alla uga timid weeye ilaahay waa raxmaan subxaanahu wa tacaala gaal iyo islaamba raxmadda iyo naxariistaa waa la haystaa laakiin waxaynu ognahay alraxiim markaynu raacino raxiim raxiim waxa weeye waa faciilo waxa weeye shay dawaam faa'iideeya dawaam ayuu faa'iideeyaa macnihiisuna waxa weeye dawaam buu faa'iideeyaa markaynu leenahay waxa weeye isma bedbedelo samiic markaad tidhaa ilaahay maqalkiisu waa joogto raxiim markaad tidhaahdo waa naxariista ilaahay muslimiinta uu u naxariisanayo ama mu'miniinta kolkaas sidaa darteed aayadda qur'aankaa ah, rabbi wuxuu yidhi wa kaana bilmuminiina raxiima wa kaana bilmu'miniina raxiima kolkaa bilmu'miniin raxiim baa loo sugay oo loo sheegay waa naxariis labadan eray way iskabayaan ila waxaynu ognahay kitaabka qur'aanka ah erey macnola'aani kuma jiro haddaad tidhaahdo arraxmaan waa naxariista weyn arraxiim waa laga maarmay markaasi muxuu ilaahay u sheegay miyaa lagu daayo un bismi araxmaan qura oo raxiimka miyaa laga aamusa haddaynu nidhaa jawaabtu waxa weeye raxmaanku waa naxariista aadka u weyn raxiimkuna waa naxariista joogtada ah kolkaan midino weyni buu sheegayaa midina joogta ahaan buu sheegayaa way isdhammaystirayaan kolkaa labada magac bismillaah ilaahay magiciisa allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn alraxiimi ee naxariista naxariista joogtada ah culima waxaad ogaatiin bisimku inuu shan kelmadood ka kooban yahay shan kelmadood shanta kelmadood waa babaa u horaysa bismi babaa u horaysa ereyga ismiya ayaa ku soo xiga ereyga allah ah ayaa ku xiga ereyga arraxmaan ah ayaa ku xiga iyo ereyga arraxiim imise ayuu bisminku ka koobnaaday shan erey weeyi ba'da bismi ku jirta ba'da xarful jar baa la yidhaa culimmaduna laba macno ayay isku qabteen qole waxay yidhaahdeen ba'dan xarful jarka ah yaynaan dhaar ka dhigin qolana waxay yidhaahdeen dhaar baa laga dhigayaayo waa qasamiyo oo bismillaah ilaahay magiciisaan ku dhaartay bay leeyihiin qoladaasi ilain ba'du dhaar way faa'iidaysaayo wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi way naga nidhaa kolka ba'du dhaar way noqotaa qolale waa dhaar qolana waxay leeyihin waa xaraf jaar oon qasamiye ahayn ayay ku tilmaameen adigu ba'du waa xaraf bismillaah ba'da ku jirtaa waa xaraf ereyga ismiya ee ba'du ay ku jirtaana waa ismi waxaa la ysku qabtay ereyga ismihi xagguu ka yimid qole waxay yidhaahdeen wasama buu ka yimid wasama wasama wuu suntay baa la yidha ama wuu calaamadiyey baa la yidhaahdaa ilaahay baa ayad qur'aana ku yidhi sanasimuhu cala alkhurduum sanka dushiisaanu ka calaamadinaynaa wasama wuu calaamadiyey ismigu waa calaamad marka magacaagu waa astaantii lagugu garanayey magacaagu waa astaantii lagugu garanayo ficilkiisu waa wasama yasimu simatan weeyi ismi kolkaa wasama ayuu ka yimid ficilkiisu waa wasama qolana waxay idhaahdeen ismigu wuxuu ka yimid samaa samaadana waa cirkan inaga sarreeya waa samadan sare oo kale samaa kor buu u kacay yasmuu kor buu u kacayaa sumuwi kor u kac kolka ismiga kor baa loo kacaayo haddii adiga iminka magacaaga la sheego madaxuunbaa taagi adigoo dhegta taagayo saalunbaa lagu arkaya magaca kor waxaa kaloo jira hadii magac xun laguu bixiyo dee dunida waa lagaa reebay laakiin haddii magac wanaagsan laguu bixiyo dee magac baa laguu yeelay oo kor baa laguu qaaday waxaynu ognahay diinta islaamkuna magaca xun in laysku bixiyo way naga reebtay walaa tanaabazuu bilalqaab buu ilaahay yidhi naanaysta xun ha isku nanabina waa mamnuuc in qofka naanays loo bixiyo xun hadday dhacdo oo loo bixiyana inta qofkaa naanaystaa xun ama magaca loo isticmaalayo dembi ayaad ku leedahay walow abad dhimatide dembi baa kuu soconaya markaa bismillah ereyga ismiya waxaynu nidhi waa la laysku khilaafay ficilkiisa qola wasama bay yidhaahdeen weeyi ficilkiisu wasama yasimu oo waa calaamad qolana waxay yidhahdeen waa sama yasmu oo waa korukac bismi allah marka aan doonayno allah waa magac calam ah oo ilaahay oo qura uun loo isticmaalo xataa carabtii jaahiliga ahayd ee aynu garanayno iyo mushrikiintii iyo gaaladii dunida soo martay magaca allah ah cid ay ula baxeen ma jirin waa mamnuuc waxaa layskaga digaa hadda waxaynu ognahay xilligan aynu joogno idaacadaha qaar ayaa magaca lamaan ka hore ka taga magaca lamaan ayay ka hore ka tagaan mararka qaar ka hore markay ka tagaan intii dambe ayaa laga yaabaa mararka qaar in loo isticmaalo waqti labadii kun meelaha aan u malaynayo ayaan maqlayey cabdiraxmaan arraxmaan iyo allah ilaahay unbaa loo isticmaalaa raxmaan nimankii ma garanaysiin banu xaniife la odhan jire musallamat alkadaab uu ka dhintay uu ka dhashay musaylame ninkii la odhan jire nebinimada sheegtay nimankaasaa ah u bixiyey musaylame raxmaan ulyamaama bay yidhaahdeen ilaahay wuxuu abaal uga dhigay in kadaab la raaciyo mooye in la garan waayo musaylama cidi garan mayso kii taageersanaa baan xataa geranayn musaylama ilaayo maxay la raaciyo musaylamatu musaylamatulkadaab ninkaasay raxmaan u bixiyeen raxmaanulyamaama kolka magaca allah ah ilaahay unbaa loo isticmaalaa magaca raxmaan ana allah unbaa loo isticmaalaa laakiin labadii kun iyo sagaaliyo sagaashankii mid ahaan ayaan b b sida ka dhegaysanayay nin kubadda ciyaara oo cabdiraxmaan magiciisa la yidhahyo cabdigii intay ka tegeen ay leeyihiin raxmaan baa bediyey waa arin aad looga naxa weeyiru xaqiiqatan khatartiisa ayuu leeyahy allah iyo arraxmaan ilaahay unbaa loo ist unbaa loo bixinaya cid kale oo magacaa loogu dhawaaqi karaa ma jiro laakiin raxiim haddaad eegto magaca raxiim ah nebi maxamed baaba xataa ilaahay uu ku magacaabay sala allahu alayh wasalam ama uu ku sifeeyey laqad jaa'akum rasuulun aayaddii qur'aanka ay suuratu tawba dhammaadkeega eh, bilmuminiina ra'uufun raxiim buu ilahay raxiim raxiimkaasi waa nebi maxamed weeye kolkaa allah iyo alraxmaan ilaahay unbaa loo isticmaalaa sida aynu ognahay allah waa magac ilaahay un loo isticmaalo halkee buu ka yimid culimmadu way isku qabteen qole waxay yidhahdeen sidaasunbuu ku dhashay waa magac jaamida oo saasunbuu ku dhashay qolooyinka qaarna waxay ficilkiisa alaha baa la yidhaha alaha alahana waxa weeye alaha wuu caabudayna waa la yidhaahdaa alaha wuu wareerayna loo isticmaalaa haddaad dee alaaha jira allah kii la caabudayay baad odhanaysaa markaa haddaad wareer ku macnaysana haddaad doonto ilaahay inaad adduunka ku aragto dee waad wareeraysaa ilaahay inaad adduunka ku aragto waad wareeraysaa indhahaagan loogumaba talagelinba adduunka ilaahay ku arki maysad subxaanahu wa tacaala allah alraxmaan waa maga ficil wuxuu ka yimid ficilkiisu waa raxima culimmada waaweynee luqaddu waxay isku qabteen raxmaan ma baa mise waa sifo ibnulaclam ah, ah, iyo sibaweyhi iyo waxay ku doodayaan magaca raxmaanihima ma calamba mise waa sifo xagga dambe inoogu imana calam iyo sifo waxay kale yihiin alraxiim waa sifo sifa mushabaha la yidhahyo ficilkeegu raximo uu yahay shantaa erey ayuu bisinku ka kooban yahay shanta erey ee bisinku ka kooban yahay hal waa xaraf ba'da u horraysaa waa xaraf imisaa soo hadhay ba'da markaan ka tago afar baa soo hadhay waa ismi iyo allah iyo alraxmaan iyo alraxiim afarta soo hadhayna waa asmaa waxay ka dhigan tahay markaa bisinka ficil kuma jiro bisinka sidiisaba ficil kuma jiro waxaa kaloo culimmada naxwuhu ay yidhaahdeen bal hadda qaaciidadaa u fiirsada marka jumla mufiida la samaynayo ama kalaam dhammaystiran suurtagal maaha baa la yidhaah kalaam marfuuc uu ka maqan yahay mayla socotiin hadda haddii jumla mufiida ha la sameeyaba la yidhaa suurtagal maaha kalaamuu marfuuc ka maqan yahay in la sameeyo marfuuc waa wax godan ama rafcisan haddaba bisinkii waa kalaam dhammaystirane bismi illaahi araxmaan araxiim wax marfuuc ku jira ma arkaynaa culimo kuma jiro bisinkii marfuuc qaacidadii naxwuhuna waxay ina tidhi war kalaam ma jiro iyo hadal dhammaystiran oo marfuucba uu ka maqan yahay ma jiro bayna tidhi maxaynu samaynaa markaa waxaa la ogaaday jaar iyo majruurka bismillaah ku jiraa inuu ku tacalluqayo ficil meesha ka xadfan oo abtadi'u ah ama u'allifu ah ficil meeshan ka xadfan buu jaar iyo majruurka ku tacalluqaya culimo bismi bismillaahi araxmaani araxiim aan icraabna haddaan nidhaa saddex kun oo weji ayaa ku jira bismi illaahi araxmaani araxiim haddaynu nidhaahno aynu icraabno saddex kun oo weji ayaa ku jira waxaa ila yaa badnaa wadaad soomaaliya intuu riyooday isagoo xifdisan soo toosay wuu nool yahay ninkaasi eeg saddexda kun ee weji isagoon aqoonin buu seexday wuxuuna soo toosay isagoo le dushaan ka hayaaya iga dhegaysta ninkaasi waa nin nool waa laga dhegaystay kolley haddaan magacaabi lahaa waa inaa laga yaabo rag badan inay garan lahaayeen saddexda kun ee weji ee bisinka ku jira ugumaynaan talagelin hadda inaynu kan ku sharaxno silsiladeennan oo dhanba ku sharxi mayno waxaa laga yaabaa ilaa alfiyada haddaynu gaadhno inaynaan sharxin ee ardaygu markuu silsilada dhammeeyu naxwaha barto dheeraadu iska qaadan karo ayaynu uga dhigi doonaa culimo waxaa jira luga alcarabiya ama naxwaha faa'iidooyin aad u badan baa ku jira xaqiiqatan ardayga doonaya inuu cilmi sugo ama sheekha doonaya inuu tafsiir akhriyo ama qofka doonaya xadiidka rasuulka inuu fahmo sala allahu calayhi wasalam waxa weligii lagula telin jiray inuu luqadda iska dhiso luqadda carabiga inuu iska dhiso ayaa weligii lagula telin jiray taa macnaheeguna waxa weeye haddaan is hadda xisaab dhigo xisaab xisaabta inta aanan dhigan nin luqadda ay ku qoran tahay waa inaan horta bartaa luqadda ay ku qoran tahay anoon garanaynin haddaan idhaa xisaab baan wax ka faa'iidaysan laba culays baa igu dhacaya culayskii ay xisaabtu lahayd iyo culayskii luqadda ay ku qoran tahay ay lahayd labada arrimood baa igu wada dhacaya si aan uga badbaado waxaa loo baahan yahay cilmiga aad bara is horta luqadda uu ku qoran yahay baa marka hore la bartaa haddaad qur'aanka iyo tafsiirka bar akhri aad is leedahay culimmadu shardi bay ka dhigeen qofku inuu luqadda garanayo haddii kale oo tafsiir aad is waan akhriye adoo bilaa luqa ah arrinkaagu runtii ma hagaagayo wax badani kama saxmayaan waxaa kaloo jira sheekhii weynaayee asmaci la odhan jiray wuxuu odhan jiray xadiidka nebiga uu nebigu yidhi man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxaan uga baqayaa buu odhan jiray xadiidkaa ardayga aan naxwaha aqoonee xadiidka baranaya ayaan uga baqaya xadiidkaa nebigu uu yidhi ninka beenigu dul samaysta halka uu naarta ka gelaya ha u diyaar garoobo dee waxaynu arkaynaa waxyaabo badanoo nebigu uuna odhanin luqad xumo qofku iyaday u geynayso ayuu odhanayaa nebigaa sidaa yidhi nebiguna ma odhan arrinkan sala allahu calayhi wasalam waana luqadiisa oo liidata darteed weeyi waxaynu ognahay culimo culimadu inay in badan ka digi jireen sidii marwan binu cabdulmelik bin marwan ninkii la odhan jiray ayaa maqlay nin la odhan jiray khaalid ibnu yaziid oo intuu af carabi ku hadlayo laakiin jajabinaya muxuu ugu jawaabay wuxuu ku yidhi allaxnu fi lkalaam aqbaxu min aljudriyi fi lwajhi war af carabigaaga laxniga aad ku samaynaysaa wuxuu ka liitaa uu ka xun yahay buu yidhi kiyoo hablabaas ay wejiga kaaga dhacdo wejigu waa meelaha muuqdae laga ilaashada dee ceebta iyo wax muuqda kolka haddii hablabaas ay wejiga kaaga dhacdo naanay sii xunxun baa loo samayn jiray qofka hablabaasta leh oo dee ninkii farasdaq lo odhan jire weji qooshle lo odhan jiray weji qooshle naanaystaa wuxuu kula baxay qooshku markuu faxayo fudhfudh yar buu sameeyaa hablabaastuna wejiga fudhfudh yar bay u samaysaa kolka waxaynu ognahay inaad hadalkaagu uu jajabnaado in wejiga ay ceeb muuqato dadkao dhani wada arkayaan ile waa boodhkaagiie wejigu uu kaa xumaado ayaa kaaga fudud waa cabdulmelik bin khaliifkii baa odhanaya waxaynu ognahay culimmadu sida ay uga digayeen ama ay u berayeen sheekhii shucda lo odhan jiray wuxuu lahaa tacallamu alcarabiya fa innaha taziidu fi lcaqli war nimanyaw af carabiga barta caqligiina ayaa kordhaye xikmado aad u badan baa ku qoran af carabiga oo caqligaaga kordhinaya oo caqligaaga siyaadinaya waxaa kalood ka helaysaa dariiq gaabanoo aqoontaadii waxbarasho si fudud aad xilli kooban aad ku xasilinayso ayaad helaysaa cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canhu wuxuu lahaa tacalamu sunnata walfaraa'ida wallaxna kamaa tatacalamuuna alqur'aan war sunnada barta oo faraa'idka cilmiga la yidhaahayo dhaxalka a barta oo laxniga barta laxniga si aad iskaga ilaalisid waa inaad barato hadalkaagu wuxuu ku jabnaanayo iyo hadalkaagu wuxuuna ku jabnaanaynin welibana xaqiiqatan marka la doonayo waxay soomaalidu odhan jireen ninkaan sheekh lahayn shaydaan baa u sheekha cilmigan cidad ka baratay waa inay jirto cilmigan cidad ka baratay waa inay jirto ood ku abtirsan kartaa ood odhan kartaa aniga waxaa iigu sheekha hebel hebelna waxaa ugu sheekh ahaa hebel hebel baa ugu sheekh ahaa saa silsilad waa inay jirto ilain waxaynu ognahay lowla lisnaad laqaala man shaaa maa shaa ummaddeennani waxaynu nahay ummad weyn warkoogao dhan isnaad ku sugan yahay baynu nahay sidaa darteed waxay maahmaah carbeed baa ahayd man dakhala waxdahu kharaja waxdahu haddaad tidhaa anigaa cilmiga isbari kelidaa haddaad kitaabka soo qaadato kelidaa adigoo ah unbaad kitaabkaa dhammayni mas'alo qura adoon ka faa'iidaysanin baad kitaabka dhammayni waa inay jirto cid ku hagaysa oo kule cashirkaa sidan u akhri halkan khada' baa ku jira halkani waa sax akhriskaagu wuu fiican yahay nus nus weeyi dhinaca ka soo dadaal waa cid kula socon kartaa waa inay jirto waxaynu ognahay haddii qofku uu is yidhaahdo keliday baa isbaraya waxyaabaha ka dhalan kara nin baa xadiidka akhriyayay keligii sidaynu ognahay oo xadiidkii ma garanaysaa xabatu sawdaai dawaaun likulli daa xabatu sawdadu ama xamaasuuddu daway xanuun kaste ka tahay wuxuu akhriyayuun xayatu sawdaai dawaaun likulli daa abeesada madoobi xabadii bacdii uunbuu ya ka dhigay xayatu sawdaai dawaaun likulli daa abeese madow ha lai raadiyuunbuu yidhi abeese madow ha lai raadiye xanuun waa daway ka tahe warkadaa may xadiikii aan ku arkay inay xayatu sawda dawaaun likulli daa maxaa ka gaadhay maxaa ka qabsaday waa khatarada runtii ay leedahay khaliifkii la garanaya cumar binu cabdulcasiis la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan sigaa buu yidhi inaan isqaniino markaan maqlo nin hadalka jejebinaya ama laxninaya wuxuu gabayaagii kale lahaa wa kam caza aqwaamun bicizi luqaatin alla maxaa la arkay ummad sharaf leh luqadeeda oo sharaf leh darteed ma og tahay adigu haddii luqadaadu ay saxan tahay inaad noqonayso nin muuqda ma og tahay haddii laakiin warkaagoo dhani uu jajabo waxba haddaad qoran kari weydo waxba haddaad gudbin kari weydo runtii waa mushkilo iyo dhibaato waa mushkilad iyo dhibaato ayay noqonaysaa luqal carabiya waxyaabaha meelaha laga bilaabi karo waa qofku inuu farta bartaa sida wax loo qoro waa inuu bartaa waa tallaabada koobaad talaabada labaad ee qofka looga baahan yahay markuu farta sida wax loo qoro xuruufteeda uu barto waa inuu kicinteeda bartaa kicinteeda waa inuu bartaa uu haddana akhrii karaa wixii la qoray isaguba yuuna qorini waa inuu akhrin karaa arrinkaa akhrisku ma sahlana ogaada marka lagu leey waa inaad farta akhrin kartaa waxaa laysku ogaadaa hal kitaab baad soo qaadani oo kutubtan carabiga ah sida faatixada oo kale ayaad u akhriyi waad ku celcelini celcelini kombyuutarka hadda waynu isticmaalnaa iyo windhawisyadan hadda la keenay waynu ognahay faylka in badan la furo mimerigu meel dhow buu keenaa socaynkaa ma aha faylka in badan haddaad furto mimeriga kombyuutarku meel dhow buu kuu keeni marka dambe halkii aad ku seefgaraysatay tegi mayside meelo badanoo ka sokaysa au kuugu hayo ayaa jirto ayan aad ka kiligaraynayso oad ka kisanayso ayaa jira maskaxdeennani waxa lagu celceliyo meel dhow bay keentaa waa tabtaa combyutarka oo kale meel dhow ayay maskaxdeennani keenta waxaad ku celceliso hadda maanta sheekadaad ka sheekaynaysay horaad u xasuusan kartaa laakiin hadduu sanad ka soo wareego oo intaa adan marna ku celinin ma xasuusan karaysid waxaa laynooga baahan yahay ardayay in casharka marka aan doonayno inaynu qawi noqonno inaan soo qaadanno kutub iska sheeko ah ha fahmin hal xaraf macnahooga ha ka garanin cidiyayna kuu dhigin gurigaaga la tag waxaad isku daydaa inaad kitaabka sida faatixada u qaybi kartid ku celceli ku celceli ku celceli laba faa'iidaad ka heli oo macallin kasta aadan ka helaynin waxaad ka heli doontaa carabkaaganoo jilcaa waxaa kalood ka heli kartaa surco degdegay maskaxdaadu samayso iminka xaraf haddaan kelimad haddaan halkaa ku qoro ardayga eega kicin buu u yar baahnaane hadduuna carabiga in badan ku dhex jirin maskaxdiisii baan soo roganaynin kicin buu u yar baahnaanaya xuruuftii horta kani muxuu ahaa waxbuyse soo weydi markaasuu haddana ku dhufanaya laakiin haddii maskaxdaadu in badan ay akhrido eeg ishu intay qabanayso oo qura ayaa ereyga akhristiisa kaa xiga ishu markay sidaa ugu dhacdo ereyga waa waad haysa kaba sii jeedsa haddaad doonaysid waa ishaad waayo maskaxdaadana xuruuftan ku celcelisay ku celcelisay ku celcelisay kolka waxaa laynooga baahan yahay culima xagga akhriska inaynu iska yar dhisno oo dhammaan aynu isku dayno inaynu akhrin karno oo cashiro aan lagu dhigaynin saacad saacad intaad bixiso ood gurigaaga la tagto inaad ku dhawaaqdo waana shardi in la laysmaqashiiyo haddaad hoos u akhrido weligaa carabigu kugu adkaani uun wax la sameeyaa waa aduu ismaqashi ku dhawaaq markaa ku celceli markaa markaad ku celceliso kitaabkan maanta aynu bilaabaynaa isagoo kugu adag unbaad isarki cashiro adan gaadhin oo sidan faatixadoo kale aad u akhriyaysid dushaba yaadan ka akhriyan markaad kitaabka kala furto markaaba aad helaysid waxaa laga yaaba ardayda qaar inay isweydiinayaan warnio kitaabku markuu xarakaysan yahay uu noo fudud yahay laakiin markuuna xarakaysnayn markaasuu war ka jiraaye maxaa xarakala'aanta lagu baranayaa xarakala'aanta xarakada waxaa lagu baran doonaa waa cilmiganaynu dhiganaynaba mushkiladiyayna kugu haynin ereyada af carabiga oo dhan abtirsiin baynuu samayn haddaad iminka tidhaa rag iyo dumarka maxaa lagu kala gartaa maxaan ku odhan rag iyo dumarkaa iskaga kay jira maxaa lagu kala gartaa eeg waa inaadan ku idhaahdaa yaro sabiro eeg wejigoogu iskuma ego ragga qaar baa gadhle maxaan ku idhahdaa xubnahoogu iskuma ego oo dee raggu muruqyoy leeyihiin maxaan ku laga yaaba dh inuu kala duwan yahay si inaan kugu kala soocaa dhici kara soocaynkaa maaha si unbaynuu kala soocani laakiin hadday iskaga kaa jiraan ragga iyo dumarku yara sabir kiyayna cidnaba kuu sheegin ayaad arki doontaa adoo kala garanaye waxaan ku leeyahay haddaba kitaabka hadday ka xarakaysan iyo kaan xarakaysnayn ay iskaga kaa jiraan waa inaad fannigan ku samirtaa insha allahu tacaala intaasi waa intii aynu ka odhan lahayn hordhaca kitaabkeenna aynu ka odhan lahayn waxaa kaloon jecelahay ardayda aan horayna ugu sheegay sharax iska soo qaata sharaxa aad sidatiinna ajrumigu waa lix waraaqood sharaxa aad sidatiinna kaa ha ahaado cashmaawiga cashmaawiga ha ahaado xaashiyatulcashmaawi ha ahaado waayo waxa inoogu qoran faa'iidooyin badan oo matnigu uuna lahaynoo aynu ku darsan doonno ama halkan aynu arki doonno ayaa inoogu qoran kolkaas si faa'iidadaasina ay inoogu xasisho sharaxaas ayaynu qaadan culima waxa kaloo samayn doonaa insha allah beri laga bilaabana laynaga rabaa laba arrimood baynu samaynaynaa ardayda xaadiris waa inay yeeshaan xaadiris maalin kaste xaadiris baa jiraya waxaa kaloo jiraya xalqadaynu ardayda u kala jebini xalqado guruubyaynu u kala jebini shan iyo labaatan arday baynu gaar iskugu xidhi shan iyo labaatan arday waxaa laga yaabaa haddii aynu anu eh, sheekh maxamed waxaan u sheegay afar boqol tiradu wax ka badan yaynaan marnaba qorin afar boqol wax ka badan marnaba yaynaan qorin afar boqol ma gaadhsiin karno waxba ma gaadhsiin karno runtii waxa la sheegayaana hadaf iyo ujeeddo inuu yeeshaa inaga go'an hadaf iyo ujeeddo wuxuu yeelan karayaa arday lala xisaabtamayo arday la odhan karayo maxaad soo xiftiday maxaad soo jilcisay maxaad haysaa la odhan karayo su'aalaha cashirkeennan aynu ka diyaarsanayno kitaabkii hore inoo dhammaaday laylisyo badan buu lahaa runtii kanise male laylisyihii badnaa laakiin arday kaste waxaa looga baahnaanaya inuu kitaabkaa dusha ka akhriyo cashirka la dhigtay inuu dusha ka akhriyo waxaa kaloo looga baahnaanayaa inuu macneeyo waxaa kaloo looga baahnaanayaa ujeeddada inuu sheego ujeeddada af soomaaliya inaad sheegto cashirkeenna ujeeddadiisu saddex qodob bay ahayd ka ismiga la yidhaa calaamada lagu garto iyo waxa la ecdhaabo saasoo kale inaad soo odhan karto cashirkeennii shalay toole saddex qodob oo quru ka hadlayey afar qodob oo quru ka hadlayey toban qodob buu cashirkeennii shalay toole ka hadlayey waa inaad saasoo kale odhan kartaa waa inaad macnaysaa welibana laqmadana aan saarnaa waa inaad si fiican usoo laqmayn kartaa sidaa darteed insha allah markaan ka baxo maqhribka saacad baa ka dhinaanaysa ardayga casharka waxa isqorayo oo qura labadaa saacadood ay diyaar u yihiin labada saacadood waa labadee saacadda aynu dhiganayno iyo saacad iga dambayso oo shan iyo labaatankaa xalqadoodeen u samaynay halkanaa lagu soo raacan doonaa halkan lafteeda ayaa lagu soo raacan doonaa oo shan iyo labaatankiiba gaar bay soo raacanayaan insha allahu tacaala hadday dhacdo oo arday uu jaro hadduu arday jaro ganaax baynu ka yeelanaynaa ganaaxaana gudi guddida ardayda ayaa samaynaysaa runtii waxaan ogahay lix bilood ayaa arday beri dhaweyd waxaa ii yimid lix bilood arday yurub ka timid waxay igu yidhaahdeen maxaan xasilin karnaa lixdaa bilood baan joognaaye waxaan ku yidhi haddaan si dhaba u wada hadallo oo waxaynu ku heshiinno aynu ka soo baxno wax weyn baad xasilinaysiin nimankii waanu isku nimid waxaanu ku heshiinay ardaygu hadduu casharka uu jaro ilaa soddon arday meelahaasay ahaayeen hadduu hal cashir jaro ama ka masaajidka lagu soo raacanayo ardaydu ay ku soo raacanayaan hadduu jaro inuu soddonkaa ardayba soddon kitaabu soo iibiyo soddon kitaab oo laga yaabo min shan doolara eeg hadda ah, soddon kitaab oo min shan doolara ganaxa ganax ka fudud baan markii hore qaataysni waxaanu isnidha ardayga wiig ma ka eridiin baanu isnidhayo ha imanin ma tidhaahdiin haddaad ardaygii erido faa'iiduunbaa dhaafaysa ardaygani waxba kula qabsan maayo cashirkiibaa dhaafay waxa weeye wax alla waxaad u soo kordhisay ma jiro dad arday tidhaahdo casharkaasaad ka maqnaanaysaa waxaba yaraadee soo kordhay ma jiro ardaygaa u soo kordhay laakiin waxaanu isnidhi meel kale ka eega oo ardaygii waa arday danaynaya waxaanu isnidhi soddonkaa arday uun soddon kitaab ayaad u soo iibinaysaa raggii wallaahi waxa iigu dambeeyey kelmad alla kelmaddaan soo qabtay iyagoo dhankada ka ecraabaya kelmad alla kelmadaan soo qabto iyagoo ile niyo waxay nala tahay naxwi nagu adkaa inuuna kan ahayn naxwi nagu adkaa ama aanu moodayna inaan la beran karin kan maaha bay gu yidhahdeen xataa waayo dee annaga si kale un wax u akhriyaynay bay yidhaahdeen si kale unbaanu wax u qaybaynay si kale unbuu wax noole egaa si kale un baanu wax u baranaynay waxaanu aaminsannahayba gebi icraabka gebigiisa afar cashar baa lagu soo ururin karaa ardaygu markuu saddex kitaab naxwaha ka dhigto saddex kitaab icraabka gebigiisa afar cashir baa lagu soo ururin karaa afar cashir macnaheegu waxa weeye naxwuhu nuxurkuu ka hadlaa afar cashir ku soo ururi karaa sow maydaan maqal naxwu inuu saddex qodobo qura ka hadlo naxwaha gebigiisu muxuu ka hadlaa saddex qodobo quru ka hadlaa dee ma qodob baad adugu sii kala baadhbaadhi kari waayeysaa wuxuu ka hadlaa naxwuhu waa caamilka ka shaqeeya ee caamilka la iyo ka macmuulka la lagu shaqeeyo iyo camalka oo shaqada lafteeda saddexdaa qodobo qura weeyaa naxwuhu haddaad baab kaste hadda soo qabato oodu tidhaa baab hebel ka waran ama caamil baynu ka dhigi ama macmuul baynu ka dhigi ama camal baynu ka dhigi ama labadiiba saddexdiiba waynu ka wada heli doonaa kolka insha allahu tacaala culima maanta hordhac ayuu inoo noqonayaa berri ayaynu cashirkeenna si toosa u bilaaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo liiska ardayda wadaadkaa sheekh maxamed ayaa kolley ardaydii hore hayay istaag sheekh maxamedow sheekh maxamed ayaa hayay liiskii hore ardayda waxaanan jecelahay ardayda maragga iska dhegaysta isla waa halkooga laakiin ardayda liiskaa gelaysa ee liiskaa aan doonayo inaannu isku aragno arday laba saacadood soo bixiyay waa inay noqdaan saacadda aniga aan ishor fadhinno iyo saacad masaajidka ay sii joogaano cashirka ay sii akhriyaan waxaa kaloo jira insha allahu tacaala lix bilood muddo ka yar ayaanu ugu talagalnay inuu ardaygu horta uu naxwaha wejkiisa koobaad uu si fiican ugu fahmi karo insha allahu tacaala halkaa ayuu maanta inoogu egaan doonaa inoogu joogayaa ardayda cusub ee naxwo hore dhiganin angalkaa geeska ayaynu iskugu iman doonaa angalkaa geeska haye in yar jooga wax yar